ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu maraynay xadiidka sideed boqol iyo shan iyo afartan ka mida kitaabu nikaax xadiidkan dheer sharaxiisa waxa uu soo tilmaamay ruux dumari inay nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam nafteeda ay usoo bandhigtay si uu u guursado iyadoo ku lexe jeclowday rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin fursad iyo jaanis waktigaa uma haynin nebigu diyaarna muu ahayn sidaa darteed haana mu odhanin mayana mu odhan isaga oo ka foorarsaday aamusayna ase ay ka muuqanayso inaanu diyaar ahayn isaguna faraj ayuu qofkan la sugayay in asxaabi ah u baxo o yihi aniga ii guuri anaa diyaare meher buu ku xidhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo daydayay mar iyo lababa wixii uu soo bandhigayna wuu mari waayey oo ahaa gooy uu guntanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu gabadhii ugu meheriyey qur-aanka qaybta uu yaqaano inuu inantan baro sidaasuu ku raaciyey isagaana u guuriye wax awliye iyo xigto kale ah uma raadinin rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidku kaasuu ahaa waxyaabaha laga faa'idaysanaya waxaa ka mid a ah gabadhu inay raadsan karto nin oo siduu isagu guurmeer u noqon karo ayay iyaduna cid ay mustaqbalkeeda ku aamini karta iyo ubadkeeda ay raadsan kartaa sida weligeeduba ugu raadin karo oo cumar ibn khaaab xafsa wuxuu u bandhigayaa abubakar iyo cumaan markii dambe nabigaa guursaday calayhi salaatu wasalaam wax ceebana ma lahae eh. waxay sheegaysaa qofkan mudakarnimadiisa iyo inuu qofku yahay si fiican mid u fikiraya waxaynu ka faa'idaysanaynaa in gabadha wakhtiyada la eegi karo ay ka mid tahay xaaladda guurka sida dee ninkaniba uu isaga eegay waxaynu ka faa'idaysanaynaa gabadha marna xigtadeediiyo weligeedaa guulin karaa marna imaamka muslimiinta waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wilaayadii caamka caamka ahayd iyo mas-uuliyaddii ummadda ayuu ku guuriyey waxaynu arkaynaa waxyaabaha xadiidkaa ka faaidaysanayna ka mid ah in meherkuu lagaba maarmaanya waxa gabadha lagu xalaashanayana uu yahay macnaha xoolaha la magacaabaya iyo manfacada iyo dheefta ilaa nin badan buu ku celceliyey wuxuun baadi doon inantan si wax loo siiyo waxaynu ka faa'idaysanaynaa meherka in lagu magacaabo fii sulbi alcaqd inay wanaagsantahy inay wanaagsan tahay kolley in wuxuun la xuso oo aan meesha faramadhnaan laga dhigin waayahay waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofku wixii aanu ka maarmayn ee mumtalakaadkiisa iyo hantigiisa ah hadday tahay gurigiisa iyo dharkiisa iyo masaariifta ciyaalka inaan laga qaadayn waayo ninkani waabuu la soo diyaargaroobayba wixii uu guntanaa laakiin dee waxa la maya markaa inuu dhaa waan tabarucaya ama waajib kalaan ku bixinaya wax inuu haysta ay waajib tahay maya dee inuu xumaan kale ku bixiyana iska daayo khabriiri intuu dharka la baxo khamaarihii inuu dhigo sidii kuwa la sheegayo say u qamaarayeen ilaa go-i u dambeeyey guntanaan inay qamaarkii dhigeen kaana hadalkiisaba daawada isaga ee wixii waajibka habaaba lagu leeyahayba ha ku bixini kol hadduu waajib yahay waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofku hadduu wax sheegtay lala hubiyaa inay haboonta markii u horraysayba markuu ninkani yidhi waxba ma hayo bal horta raadi buuhi xaawil muxaawalo sameeyo marku noqo laba ku noqo si qofku dee waa intuu wax sun soo helaawna waxaynu ka faa'idaysanaynaa haddii gabadh la meherinayo khudbat lcaqdi laysat waajiba khudbadan la akriyo caqadka ina alxamda lilah ee hore aynu u maraynay inaanay waajib ahayn waayo may xadiidkan kuma sugnay inuu nebigu akhriyo calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka faa'idaysanaynaa qur-aanka in lagu meherin karo laakiin sida loogu meherinayaa inay tahay barid la barayo ruuxan dumarka ah may soo aroorin berigaa hore kitaab qur-aana in qofkii la siiyo dee kitaabkuba ma qornayn oo berigaa dee wax qorani may tirin waxaa jirayse un dariiqadan ah manfacada marka qofkii in cilmi ama cilmi diini ha ahaado ama cilmi maadi ha ahaado ama xirfad ha ahaado hadduu qofkii yidhaahdo waxaan ku barayaa dawaarka sida loo talo anigu taasaan aqaana ama kuukinka iyo habka wanaagsane wax loo kariyo dee waa manfaca iyo dheef marka dheef diiniya iyo dheef dunyawiya mid walba man manfacadii maalkiibay la mid tahay waxyaabahan ka faaidaysanayna waxaa ka mid a ereyada wax lagu meherin karo waxaa ka mid a altaswiij waalinkaax waalimlaak ilan mallaktuka iyo amlaktuka waa ereyada ku jira waan ku milkisiiyey waxa aynu ka faa'idaysanaynaa qofku hadduu iskaba fara maran yahay oo faqiir uu yahay inuu gabadh guursan karo oo man istaaaca minkum ulbaa dee waa sida wanaagsan un qofku markuu meher iyo masruuf hayo haddii laakiin aanu waxba haynin gabadhunbay ku xidhan tahayo hadday tidhaahdo laba qaawan isma qaado dee way kala magaalaysan hadday tidhaahdo meye way isqaadaanaa dee way isqaadan marka iyagoon waxbaba hayninoo dee meherkiiba uu waayey masaariifna hadalkeedaba badaa wuu isku daray u nebigu way iskaxayseen waa arrin ku xidhan raalli noqoshaha ruuxa dumarka ah waayahay waxa aynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka xigmaddu inay tahay mararka qaarkood in aamus wax lagu xalliyo marbaa qowl wax lagu xalliyaa marbaa ficil wax lagu xalliyaa marbaa hoo wax lagu xalliyaa marbaa aamus wax lagu xalliyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu aamusay arrintan sidaasoo kaleu abuubakarna aamusay markii uu usoo bandhigay cumar inantiisii xafs inantaydii xafsa say ma laha ninkeedii hore de waa kii imika nin ma laha e eh? abubakar u iga guurso wuu iska aamuso cumaan buu u bandhigay oo cumaan wuu ka cudur daarto ma kalayabu markii dambe abubakar buu cumar la hadlo wuxuu ihi cusmaankaa iga cudur daartay baa ii kaa dhaabay bu ha iyo maya mid imaad odhan bu waktigii dambu markaa abubakar jawaabtii siiyey uu nebigu xabse guursaday wuxuu ihi aamuskaan dan mooda abubakarow inantan waxaan maqlay iyaduu nebigu soo hadal qaaday kolkaa waxaan islahaa hadduu nebigu guursadana dee waa guursay ee waxbaha usii sheegin cumar oo sirta nebigu yay bixin haddii uu guursan waayana adigu aada guursad marka haadaydii waxa ay ku xidhnayd mayada nebiga buuri mayadii nebigana maan haynin marka aamuskaasaan door bidaymi marka arimaha mar walba in wax laga dhawaajiyo ama jawaab la jeediyo mar bay ka habboon tahay fi sukuuti salaama ama aamusku uu noqdaa waaya <clears throat> waxaynu ka faa'idaysanaynaa waxyaabuu sheekhu halkan u keenaya ninkii hore ee gabadha doonay ama iyaduba ay doontay hadduu ka baxo oo meeshaa ay labadoodu kala dhammaadaan inuu qof dambe geli karo asxaabigani markii uu sidaa u eegay ee uu arkay nebigu inaanu diyaar ahayn ayuu hi dee hadaana diyaar ahayn anaa diyaara ah. marka qofkii hore kol hadduu ka baxo ka dambe wuu geli karaa oo ma noqonayso khidba calaa khidba ruux dumar inay nebiga u hibayn karta nafteeda ayaynu ka fahmno aayadda suuratu suuratulaxzaaba kontan waa macnahay sheegayso wamra'ata mu'minata in wahabat nafsaha linabiy in araada anabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin arrintaasi waa mid kuu gaara hibayntaa ruux dumar intay u timaado nebiga ay odhanayso naftaydaan kuu hibeeye ee ay igu guurso siyaabahay ugu gaartay nebiga waxaa kamid a meeshii meher ma jirayo mar hadday gabadhisaa nafteeda ugu hibayso meher ma jiro macnaha wax adduun la magacaabayaa ma jiro sidoo kale weli loo baahanayaana ma jiro ee waan kuu hibeeye waan aqbalay unbuu isagu leeyahay intaasay ku mehersamaysa intaa ayay ku mehersamaysa laakiin dariiqadaa inagu ma melihin waxaynu halka ka faa'idaysanay haddii iijaab la qadimo qabuul waa lagama maarmaan oo gabadhani markii ay nafteeda nebiga u hibaysay iijaabkii bay bixisay nafteedii bay qadintay waan kuu guuriyey bay tiri naftaydu marka wuxuu ku xidhmi lahaa waan aqbalay tii baan jirin marka labada arrimood inay wada socdaan waa lagama maarmaan wey fargal in la xidhan karo dee aragna oo nebigu war fargalba raadi buui inantu dee ama way ama way gashan be naxariista nebi maxamed baad arkaysaa calayhi salaatu wasalaam oo ummadiisuu la doonaya u la jecel yahay marba siday ku asturmi lahaayeen iyo siday ku wanaagsanaan lahaayeen oo markuu arkay labadan qof inay labaduba baahan yihiin geedkii adduunka la odhan jiray waxba muu kusii adkaynin adigu adduunkaadiiyo sidan dhaha waxba kale ee wuxuu i kuwan xaalada ugu muhiimsani waxa wey in labadoodaba la asturo waay waa ilaa dhowr iyo toban shan labaatan ku dhawaad mustafaadaad axkaamta laga qaadanaya xadiidka wacan caamir bni cabdillaahi bni zubayr can abiihi radia allahu canhum ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal nabigu waxau hi aclinu nikaax guurka muujiya aclinuu waxa muujisaan oo dadka ogeysiisaan annikaaxa guurka guurka ha muuqdo rawaahu axmed wasaxaxahu alxaakim xadiidku waa xasan xaakimna kaa saxiixa ku sheegay qaybtiisa dambexeedu waxay ahayd xadiidka wadribuu calayhi bilgirbaan waxa u garaacdaan durbaanka halkan durbaanka la idhaahdo u garaaca kamanka iyo music iyo waxaa maaha laakiin waa durbaan yaroo sacabka ay ku garaaci jireen waaya marka arrintaas waxa ay tusinaysaa in ay kala baxaan sinadii iyo guurkii xalaasha ahaa sinadii qarsoodiga ahayd ee tuugada ahayd iyo guurkii xalaasha ahaa labadaasi waa inay kala muudaan waa xalaasha iyo xaraamta waaya sidaa darteed ba aimadu leeyihiin iclaanu nikaaxi bidufi sunna waa sunneba kol hadduu nebigu amra calayhi salaatu wasalaam waxay soo qaadeen alagani allatii tusdar fi lidaacaat walxafalaat qismaan waxyaabahan heesaha la tirinaya laba qaybood ama idaacad ha laga sii daaya ama xafladba ha laga yeedhiye hees iyo awaaquu ku sugan yahay xikmad iyo waano iyo nasiixo iyo xamaasad wanaagsan oo dadka xaqa loo gelinayo taasi waa iska banaantay kol haddaanay muusig iyo kaman iyo cawro iyo waxaa lahayn waayo nabigu markii uu dhiiri gelinaya waxau lahaa maxaanu nidhaahnaa bay idhahan waxaad tidhaahdaan ataynaakum ataynaakum faxayuunaa nuxayiikum walowla alxabbatu samraa lamaa saminat cadaariikum ataynaakum ataynaakum war waanu idiin waanu idiin meeshii galbis baanuna ehm, faxayuuna nuxayiikum si aan isin oo halaysan baliyeeyo walowla alxabatu samraa haddii aanay bahashaa qamadida wirwiraysaa jirin quruxda badan ee la cunayo lamaa saminat cadaariikum hablihiinu may cayileen oo may naaxeen laakiin intaasaa lagu yaro barwaaqay alxamdu lilah isaga laftiisuna dee waa kuwii habluhu maaragtay kusoo dhaweynayay nabiga calayhi salaatu wasalaam addoomihii iyo ah, dadkii reer madiina dalaca albadru calayna qasiidadii macruufka ahayd markuu madiina imanayay waaya marka dumarkunbay ku gaartoo waxaa wadwadaya iyo raggaa ku dari karaa waa masale khilaafiya ah oo culimadu ay sheegaan taasi waa mid oo waktiyada farxadda leh waa kii nebigu laha iska tirtiriyeen heestaa yar iyo durbaankaa yar abubakar owe iska daa maalinta ciidda mar haddii aan dee maaragtay wax muxaram oo kaloo la socdaa jirin laakiin haddii wax kale ay la socdaan oo durbaanadan fara waxaan leeyahay musigan iyo qalabkan la garaacayo ee dee loogu talagalay in shaydaanku uu ka dhex hadlo qalabbaa marka lagu dhufto qofku isagoon isogeyn uu xarigaya oo uu dhaqaajinaya ilmaha yar laftiis ayaa dhaqaajinaya saa isu kala guraya islula baalahan la garaace maaragtay de aadka u cajaa'ibkan qaar baa la garaaca oo keliya oo aan laga dhexeesinba oon codba lahayna loogu talagalay un dadka inuu kaa shaytaan ku qiirogeliya kaa sidiisu gaar ahaan manhi u yahay waaya iclaanu nikaaxi mashruuc faslu maa bayna alxalaali waalxaraami dufu wasawtu fi nnikaax dhawaaqa iyo codka iyo durbaanka la garaacayo ayaa xsinada iyo guurka kala saara buu nabigu yhi alayh salaatu wasalaam laakiin waa kaa kuusii sheegaya irtifaac lisawti ajnabiyatin bihinaa muxaram bialfaad ilmaajina naagaha maaragtay iyagu intay islulaan durbaano waxaa faraha badan loo garaacaya iyo raggan isdhexgelaya iyo dee waxaanaynu arkayno kaas dee mid maaha cawradan qaawan dee aadka u foosha xun ee waktiyadan dambe aroosyada la yidhaahdo waa la tumanaya waa la tumanaya taa weeye tala diidaya muujinta nikaaxay ka mid tahay markhaatiyada loo samaynayo markhaatiya inay meeshii fadhiyaan oo la ogaado muujintay ka mid tahay sidaa darteed xataa haddii markhaatiyo ay jiraan oo la qariyo dee culamada qaarkood waa kuwa ka murmaye aanan maba ansaxayaba meel baa lala galay shawda miyariya waxbu guursanayayo kolkaasaa wuxuu leey tii weynayd iyo xigtadeed iyo saaxiibadeed yay ogaanin si aanay kugu qaylinin wax badanba uma baahnin qofun baynu u baahanno meel yar baynu gelaynaa iyo aan la ogaanin taasi waa laga wanaagsan yahay qaarkoodna waaba kaa culimadu ka hadlayba <clears throat> marka sidaasi baa marag iyadoo aan la badinaynin dhugdhugta iyo kharashkan faraha badan iyo gaadiidkan aadka u fara badan kayru caadiga ah ee maaragtay kharashka aada u badan ee ku baxaya haddii qofka iyo saaxiibadii intaa baabuurta ee kooxdaa lasoo kaxaysto hoonka la garaaco oo dumarkuna maaragtay tarxiibka iyo soo dhaweyntaa sameeyaan oo ragga iyo dumarka qoloba gaar isaga faraxdo oo layd badan meeshii lagu xidho cod laga sii daayo waa waasicanta waa iclaanu nikaax baa muhiima ah. meeshii in lala farxo guurkiina muuqdo وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxa yihi lاa نikاaxa إلا بwaliي guur ma ansixin in la helo inanta mas-uulkeedii mooyaane waa in inanta mas-uulkeedii la helaa sidaasuu ku ansixi karaa guurku laa nikaaxa wa nakiraة fii siyaaqi الnafyi tufiid الcumuum waa laa oo ayضa tacmalu camala layta macnaa waa nafyun calaa wajhi tansiis wax nikaaxaho ansixi karayaaba ma jiraba ilaa biwaliyin daan mas-uulkeeda la helin rawaahu imaamu axmed wاlarbaca waصaxaxahu اlmadini wاtirmidi wabnu xibaan waucila bilirsaal inuu mursal yahay baa lagu cilayay waaya وrawى الإmaaم أحmed عan الxasn عan cمrاn بن الxuseyn marfuuعa isagoo aan mursal ahayna marfuuca laa nikaaxa ila biwaliy marka marfuuca de wuxuna uga jeedaan mutaصil laa nikaaxa ila biwaliyin washaahidayni iyo laba markhaati inanta mas-uulkeedii iyo laba markhaati ayuu ku ansixi karaa nikaax qaala األbani alxadiiثu صaxiix bilaa raybi faina xadiia abi muusa saxaxahu jamaacatu min alaima marka xadiidku waa saxiix weeye mursalku waa dee taabicigu kawdhaa qaala rasuulu saxaabi la sheegin buu ahaa laakiin riwaayaadkaa kale kolka la ysugaya xadiidku waxaa sugmay in uu yahay mid mutasil oo aan mursal ahayn oo aanay sanadkiisu xidhiidsan yihin saa darteed waa saxiix xadiidkaas waxa uu shardi ka dhigay markhaatiyaduna inay lagama maarmaan yihiin weliguna inuu lagama maarmaan maqaasidii baynu ku dhex jirnaa muqadamaadkiiyo iyo muqadamaat lmuqadamaat markaynu soo dhaafnay waxaynu ku dhex jirnaa maqaasidii caqadka iyo guurka waxyaabihii lafdhabarka u ahaa arkaantiisa ahaa marka sida loo loogu baahan yahay nin iyo gabadh isguursanaya sida loogu baahan yahay ereyadii la odhanayay oo xadiidka hore soo sheegay ayaa xadiidkanina waxa uu sheegayaa laba markhaati iyo weli inay lagama maarmaan yihiin waxaa xoojinaya xadiidkaa kuwan kale soo socda wa can caaishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ayuma imra'atin gabadh kasta oo nakaxat guursata bikayri idni waliyiha iyadoon weligu idmin macnaha guurinin hadday midhi iska guursato fa nikaaxuhaa baatil nikaaxeedaa waxba kama jiraan wuu buray fain dakala biha haddii uu la guri galo oo sidaa uu ku xalaashado walila aanta waaya falahaa waxay leedahay almehru meher bay leedahay bimaa shay sababtii bay ku mutaysanaysaa bima istaxalla min farjiha farjigeeda wixii uu ku xalaashaday sababtii macnaa xalaalaysiga biistixlaalihi lifarjiha xalaalaysiga uu cawradeedii xalaalaystay ee macnaha uu u galmooday ayaa u waajibisay meherka ah marka meher bay leedahay marka weligaas waa laga maarmaan haddii weli la-aan ay isguursanaa meeshii waxba kama jiraan laakiin adduun bay leedahay meher fa in ishtajaruu haddii ay murmaan oy kala bixi waayaan anaa guurinaya iyo anaa guurinaya fasuldaanu mas-uulka ummaddu ama cidduu u wakiishaye qaadigu weliyu man isagaa qof weli u ah mas-uulu ah oo guurinaya qofkaasoo laa weliya lahu aan weli lahayn qofka weli lahayn qaadiga iyo madaxa muslimiinta ayaa weli u ah xadiidkaasina sidaasuu sheegay xadiidkana waxa uu leeyahy gabadhu waa inay wada heshaa marka la guurinayo hadday iska guursato ninna nikaaxaasi waa baatil wuu buray ha bure ee waxa ay yeelanaysaa meher ila waa kan cawradeedii u galmooday dadkii awliyada ahaa ee mas-uuliyiinta dhowr weyn isna waa dhowr walaalahoo siman ama dhowr ilmaadeeroo siman saas oo kale way murmeen anaa guurinaya anaa guurinaya dee qaadigaa markaa ayaa guurin doonaa n fain ishtajaruu ishtijaarku waxa weeyaan arrinkii haddii uu ka murgo falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum fii ma shajara baynahum wixii dhexdooda ka murgo weeye sumiya ashajaru liishtijaari dee geedkaba waxa geed loo yidhaahdaa wuu isdhex galay oo laamihiisu dee ma kala soocnee uu isku murgaa uu isku mulaaqan yahay markaa arinka isku walaaqmee isdhexgala ayaa la yidhaahdaa ishtajara calaa wasni iftacla waaya sidaas idaa marka waana qaacido caamaho ama welibaa wax guuriya ama wilaayo caamaa wax lagu guuriyaayo mas-uulkii ummaddaa guuriya oo dee adiyo jeer madaxweynu mar walba waxama guuriyay qaadiga muslimiinta adiga muslimiinta u fadhiya hawlahan ee loo xil saaree dawladdu ku ogti ama kaasaa guurin ama waxa guurinaya maxay weliga oo labadaa mid wa waaya xadiidkani wuxuu caddeeyey shardi inuu yahay guurinta weligu in meeshii weli loo helaa inay shardi tahy ama ilan ha haata ama carmad waaya kaasi baa shardiga waa xadiid mutawaatira ah, ayaa uu leeyahay manaawi sida maaragtay aljaamic saqiir aad bay u fara badan yihiin dhinacyada soddon weji buu ka soo arooray xadiidkaasi marka qolaba ku sheegtay inuu daciif yahay buu hawada u diraya ilaa waxba ka jirin sida xanafiyadoo kale marka sababtan loo xidhay weliga shardi looga dhigayna habeenkii dhaweyd baynu soo iftiimino waa ka halkaa kaaga sheegaye waxau ihi caqdu nikaaxi caqdu khair yaxtaaj ilaa kaiiri min almacrifa wuxuu u baahan yahay caqadkan iyo guurkan iyo heshiiskan la gelayaa waayo aragnimo iyo khibrad iyo qofka dumara caqliyad iyo caatifad ka madax banaanteeda ayuu u baahan yahay ruuxii dumarka ahayd marka mid ninihii uu kusoo soo hamaagsado wuba kala wareejin karaaba kas dumar oo kadaloob kaaga dambeey kadaloobra kaaga dambeeyey kii hore maasoo lama odhan maxay u haddii kas dumar mid usoo kadaloobsado dhulka u xariiqo oo wax ku akriyo wuu kala wareejinaya dabeetana tii horeba ma ahaba waa kaa kaxaysanaya markaa isbedel ku samaynaya ehm, marxaladaana marxalad xasaasiya ah bay ku sugantao caabisadeeda mustaqbal bay ka fekeraysaa calaf wax la idhaahday dumarku maaragtay aada ugu celceliyaan oo heblayo dee waad waxay ka cararaysaa inay gabowdo ay weynaato labaatankii dhaafto waxaasoo dhan baa isbiirsanaya <laughs> shaydaanku wuxuu odhanaya laaya kanun baaba ku yimi haddaad weydo kanuu ku dhaafo allahu aclam wax ku xigi in wax ku xigiyo kalaba adna waxay odhan doontaa ina weynaato intaad noqon lahayd bal kanuun iska calaso marka caatifadaa kanaa ka madax banaan oo u eegaya cidduu ku xil wareejinayo si aan ugu soo noqon arrinkeeda weligu waxa lagama maarmaana inuu yahay qof qaangaada oo miyir qaba oo lab ah oon dhadigayn waa ka weli marka la leeyahay meelahan xabaalaha ku cararin oo ku ha egeegine waxa weeye waa mas-uulka inanta ayaynu ku fasirayna weli kaasaa la idhahda waa qofka ugu dhowey marka masalan wuxuu noqonayaa aabbaheed awowgeed walaalkeed oo isku aabiyi hooyeyn walaalkeedii liabka ahaa walaalkii xagga hooye isagu waa qolo kale ina adeer adeerkii ina adeerkii saasuu dee u soconaya waxay markaa culimmadu ka murmayaan kan la yidhaahdo inanka gabadha inankeedu ma guurin karaa maadaamu dee casabadii dhaxalka ku jiro waa masale ay culimmadu isku khilaafsan yahin in badan baale ma kuma waa arrin u baahan odayayn marka isaguna waxba islaantii u hooyada ahayd inuu u odeeyo looma baahna islaantii dee oo nin kala guursanaysa halkaa inanka khajilaad baa galaysa bay dhahan culimadu <laughs> wax sahlan maa warintooda wey haday tiraa hooye kanii guuri ee hooye waxbaa guursana iska fadhiiso <laughs> arrin aad u adag wey marka hadalka uu walaalkeed kula dhacayo ama aabaheed kula dhacayo inanku kula dhaci maayo marka madhabu shaaficiya iyadaa maragtay halkaa ku tegey calaashaan weligu waa kuma bidaat nasku ma cayinin daliil cayinayo weligu waa hebel iyo hebel iyo hebel ama tartiib alawliyaa sheegayaan jirin lidalik baa culimadu intooda badani waxay ku tegayaan waa dadkii dhaxalka tolka u ahaa qolyo kalena waxay leeyihin maya waa ciddii inanta ka naxaysa ceebteeduna ay dhibayso arinkeedana gacanta ku haysa sidaa darteed buu noqon karaa abtigeed walaalkeed hooyo dadkaaba uu noqon karaaba mararka qaarkood aimada qaar baa saa ku tegaya taana waxa keenaya khilaafka ah dee naskii baan cayimin waa kuma weli ayaan daliil cayimin weli la shardi laakiin waa kuma baan la cayimin waaya xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanay haddii masalan dadkii inanta guurin lahaa sida walaalaheed oo kale oo siman saddex inan ama laba inan oo isku aabiye hooyaayinbaa taagan mid waliba waa caadil mid waliba waa weyn yahay mid waliba aqoon buu leeya baabka nikaaxa wixii lagu horumarin lahaayoo dhan baa ay ka siban yihiin marka hadday murmaan dee xalkii laguu sheegay haddii laakiin iyadoo misal mid kii xagga aabbiyo xagga hooyaha uu joogo kii xagga aabba uu guuriyo guurkaasi ma ansaxaya mise ma ansaxayo ilan ka horeynaye markaa ha iyo maya labadaba way yidhaahdeen laakiin haa qaadanaynaa haddii uu kale fasaxo oo kaygareeyo walaal miyaad iga horraysay onantii waad guurisa ha waa sax wey markaa waa dhamaanaysa marka baail buu nabigu tilmaamay baail faasid iyo baail bay kala qaadaanoo baailku waxa weeye ka aan waraaq fasakhaadoo qaadi loo baahnayn waraqatu tafriiq laakiin faasid haddii la ydhaahdo fasid iyo bail bailku waa kale isla waafaqsa inuu buray fasidkuna waa kay culimadu isla khilaafsan yihiin ee qaar leeyihin waa ansaxaya qaarna ay leeyihiin wuu buraya laakiin labadoodaba qofki labadii qof xeer ciqaabeed la marin maayo la xadi maayo xeer ciqaabeedkii la mari maayo xeerkii silada lagu qaadi maayo waayo nabigaa yihi idra lxuduuda bishubuhaat xadkii aa oogahayd in waxaa ku joojisaan shubha timi daraaddeed shubha shubhatu nikaax macnaa labada qof in wax loo guuriyay moodeen marka waxbaa u baaqiya may badheedhin taa bay haysteen sidaa darteed lama ciqaabayo waladka halkaa ka soo baxaana ma noqonayo waladuzila yakuunu nasiiban yantasib macnaha liaabihi aabbihiibuu ku abtirsanaya ma noqonayo waladuzina laakiin baailku waa ka duwan yahay waxaa leeyahay faasidku wuxuu u baahan yahay in qaadi kala kaxeeyo oo waraaqu siiyo labada jeerbana meher baa loo baahan yahay oo wadiga wadu shubha haddii gabadhii gabadhiin u galmoodo galmadaasina ay tahay mid shubha ku jirto shubho oo nikaax sugani ma jirin laakiin shubhaa timid ismoosiis waxyaabahaasa ka ratibmaya meherkiibaa yeelanaysa nasabkiibaa sugmaya xeer ciqaabeed baan maaragtay imanaynin inahaasaa ka ratibmaya marka shubhadaas shubhat lmaxal wa shubhat ariiq wa shubhat lfaacil waxyaabihi ay u qaybin jireen fuqahadu baa ay noqon kartaa oo shubhatulmaxal maxalkan baa shubha keenaya oo waxa weeye laba nin ayaa addoon wada lahaa labadooda inuu midna u galmoodo lama ogola waa inay nin kale u guuriyaan laakiin haddii uu galmoodo midi lama ciqaabayo lannahu waxaa ku jira meesha shubha shubhat lmaxal shubhat lfaacil ba iyadana ay xusi jireenoo afadiisii buu moodayo mid kalunbaa meeshii kasoo daahirtay markaasaa dabe wadadan mid madhabi u xalaalaystay buu moodayay madhabu abu xaniifa baan haystaa buu i waxba weli looma baahno saasuu wax ku wadwaday marka iyadana waa shubha jirta almuhim idra'u lxuduuda bishubuhaat mar haddii meeshii shubha timaado qofkani xaaraan u badrheerin arrimahaasaa ka ratibmaya waaya masaladan markaa weli ma loo baahan yahay dee waa adigaa arkay daliiladu axaadiistaasi waa sugan yihi jumhuur lfuqahaa walculamaa ah, waxa ay u bateen ama ay yihiin qowlkooda uu yahay daliilkuna ayidayaa in gabadhina nafteeda aanay guurin karin sida axaadiia dambe aynu ku arkayno weli la-aan aan la guurin karayn ama weli uu jiraa ama weligii caamka ahaayoo qaadigii uu guuriyaa abu xaniifa iyo rag ku raacay baa iyagu qabaa in laga maarmi karo weliga laakiin xujooyinkii iyo daliiladay soo qaadanayaan aada bay u liitaan waana laga wada jawaabay daliiladaa waxaa ka mid a masalan oo ay leeyihiin waxa looga qiyaasanayaa iibka oo gabadhu marka ay wax iibsanayso waxba uma baahno weli guurkiina waa saas oo kale oo waxba weli uma baahna ayay yidhaahdeen laakiin waxaa loogu jawaabay qiyaaskaas waa qiyaas aan meesha la egayn meesha qabanin saddex sababood daraaddood waata u horeyse marka laba shay la isaga qiyaasanayo waa in mumaasala ka dhaxaysa waa inay isku mid yihiin guurka iyo beecuna iskuma mid aha dee waxaynu soo tilmaanay ilaa tobaneeyo shay oo uu guurku kaga duwan yahay beeca iyo iibka ayaynu soo aragna marka laba arrimood oo isku mida maaha ta ka sii weyne waxa weeye laa qiyaasa maca annasi iyadoo daliil sugani joogo waxba lama qiyaasto oo ilaahayba waa wixii uu ku qabsaday kii la odhan jiray ibliis ibliis waxa ilaahay u sujuud baa le malaaigta u sujuud markaasaa muxuu yihi ana khayru minhu de anaa ka khayr badan marka qiyaasku wuxuu keenayaa ka khayr badani inaanu kuwu ka khayr badan yahay u sujuudin de waa siduu isagu isku qanciye marka iyadoo nastaagayo sujuudba laleeyahay ayuu qiyaas keenay marka taasina waa ijaas arrinta kale waxa weeye si aanu deecu u taabanaynin qofka weligaah iyo inanta gacalkeeda ayuu nikaaxu u taabanaya oo mararka qaarkood baa dhegxumada ka timaada qofka ay guursato hadduu ya qof liitoon kuf u ahayn inanta intuu saameynayo in ka badan buu cailadeeda iyo xigtadeeda diiqad ku abuuraayo uu saameeyaa sidaa darteed arrin laysaga qiyaasan kara maaha qowlkaasi qowl la cuskan kara maayo waa qowl haruurlaha lagu daro hawada loo diray oo aan lagu xisaabtamayn waay marka labadaa midun baa guurinaya ama weligii ama kii caamka ahaa qaadiga iyadiina isba guurin karta waa kan xadiidkani xusaya soo socdaa marka tan haddii maalan uu maqan yahay weligii weligii dee waxbaa ku iman karaa mar wuu maqnaan karaa oo haayib buu noqon karaa marna wuxuu noqon karaa mid maxbuusahoo xidhan oo aan laba gaadhaynin marna wuxuu noqon karaa mid sida aynu soo aragnay hawshiisii qabsan kari waayayoo jaafaajiriq iyo muran ayay galeen halkii hawshooda gudan iyagii baa isqabsaday anaa yaradka qaadanaya anaa qaadanaya ayay isku qabsadeen dabeedna waxba way ka socon waayeen inantiina halkanay soo ligan tahay iyo kii doonayay qaadiga ka dhex qaadaya ama waxaabuu noqdayba mucadil oo inantiiyo kufkeedii heshay ayuu leeyahy kuu guurin maynee naga dakaah sababtuu doonaya ha ku diiday walow lacag la ha ahaato lacag la ha ku diidaya sabab sharci ahayn buu ku diidaya xaaladahaasoo dhan markuu maqan yahay markuu xidhan yahay markuu hawshiisii qabsan waayo marka uu mucadil noqdo xaaladahaasoo dhan qaadigaa meherinaya ama weligiibaa meheriyey ama wakiilkii weligaa meheriyey ama qaadigii baa meheriyey oo saddexdaa mid laakiin iyaduna isma guurinayso mid wadaad la yidhaahdaana ma guurin karayo innaga taasaa inoo wehelisa xabad wadaad la yidhaahdo ayaa suuq badan leh oo inta iskaxaystaanunbay wadaad u tegayaan yaa idin guuriyey wadaad wadaadkana maxaad ahayd weligii kama socdo dawladna kama socdo wuu ka soo dhex toosay uun shaqadiisu isaga waa in la xidho markaa waa in dhag lagu siiyo xadhig si uu dib uga fakado oo mid dambe aan wax qaxwo uga qaadan di dhowr mid la xidho gabo lay soo noqday waay taasi waa taa marka haddii uu weligii maqan yahay lagu xidhi maayo oo la odhan maayo telefon ha loo diro waraaq loo diro ha la sugo waxaasi ma jiro imikaaba dee telefoonkan iyo arrimahan isula berigii hore itisaalaadkanina may jirin isagoo xoogaa jira laga yaabaa inaan meelu jiraba la garanayninba waxay culimadu u kala tegayaan laba qowlo abcadkaa guurinaya iyo qaadigaa guurinaya ama qaadigaa inantii loo geynaya hadduu joogo mid isaga kuxiga kaa maqana kaa kuxigaa guurinaya kii ku xigay ayuunbaa meherinaya hadduu aabihii maqan yahay inan waxa guurinaya awowgii haddii aabihii iyo midna aanu joogin inanta walaalkeed haddaan u joogin adeerkee adeerkeed saasumaa loo eegayaa ka uxigunbaa dhammaynaya isaguna hadhow markuu yimaado ma qabsan karo sidaa waxa qaba madhabta xanaabilada iyo aimo kale madhabta shaaficiyada iyo qolyaha kalena waxay qabaan ma qaadiga meherinaya waa intuu hadhow sakaasi uu xanaaqaayo meeshaa dhib ka yimaadaaye qaadiguna loo yeedho ha meheriyo labadaa wey masaladan markaa odhanaysa in qofkii la kaxeeyo oo intuu halkan laga qafaalo meel fog la geeyo dabeetana halkaa wadaad ku meheriyo iyadu kitaabnaba ma haysato ee waxay arintu ku daba lahayd xayraan ka dhashay bay ahayd berigii hore xoolo la isku xidhi jiray xoolo la isku xidhi jiray oo inanta dee yarad baa laga dooni jiray oo dakhliga soomaalidu waxaan jiray geel la kala qaado iyo inan xoolo laga helo labadaas waa marka ninkaan xoolaha haynin dee inantiina doono inuu guursado jeclaado guurkeedii waa inuu dhabar garaaco marka ama berigii hore de xuurdhug baaba lala dhici jiray macnaha ul tan geel ah iyadoo barooranaysa la fogeyn jiray markii dambe way kasoo yaro sokayso waa la kaxeeya labadaa dariiqo waxay isku qanciyaan markaa masalo de si un ay isku moodsiiyeen oo ah tan uu weligu maqan yahay marka la yidhi qaadibaa guurinaya taa waxaa la mid noqon karta bay yidhaahdeen haddii la maqnaysiiyo oo maqnaanshahan isagu uu maqan yahay waxaad shakila-aan isku qancisaa inay la mid tahay adoo maqnaysiiyeyna ayay yidhaahdeen markaanu sii yar warwaraysanay raggii wax ku meherin jiray kitaa kutubtan xataa shaaficiyadu ma qorayaan ee waxay qorayaan walow qaaba alwaliyu bimasaafati alqasri زwجha الqاضي أو نائب الqاضي وlaa تنتقل الوiلاaيaة إilى الأبcd mتniga mnhaجka saasuu qoraya mnhaجkii culimada soomaalida wax ku xukumi jireen wilaayada abcadka uma guuraysa qaadiga iyo naaibkiisa guurinaya saasay uxusayaan waa markuu maqan yahay marka qaadiga halkiisii waxaa gelaya bay idhaahdeen wadaadkan oo waa iska dee muxakam baa laydhaha inantiibaa walaayada saarayso oo kan kale loo guurinaya walaayada saaraya oo isagiinbaa la saaraya marka isagiiba halkii qaadiga gelaya kow kadibna maqnaashihu ninkani maqnaana waxaa la mid noqonaysa maqnaysiintan la maqnaysiiyey oo muhimadu waxaanu weeye meel intaa leeg inay kala fog yihiin marka laba khilaafba uu ku jiraa khilaafka u horeeya waxa weeye dee ninkan meerinaya qaadimaha horta iyadiina uma wakiilan karta guurkiio xadiidkan soo socdaabale gabadhu nafteeda ma guurin karto waa mid ta saddexaad qowlkii abu xaniifana lama cuskan karo inaanu wax jiro ahayn baynu soo sheegno daliilkii nebiga khilaafay ta saddexaad dee wuu maqnaado iskiibuu maqnaaday iyo dar ilaahay iyo waa la maqnaysiiyey oo waa lala baxsaday e wax isku mida maaha nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tastaxilu maxaarim allahi biadna alxiyal war wixii ilahay idinka xaaraantinimeeyey ummadiihan ha ku xalaashanina xeelad yar waxbaa ilahay idinka xaaraantinimeeye xeelad ha ku xalaashanina way dhacday gobolkeennan hargeysa way ka dhacday nin wadaadahoo maqnaysiinta ayaa waxaana kari kari waayey oo dabeetana labadoodii buu ihi labadaba geed dheer oo qurca cafuula ninkii iyo gabadhii geedkiibay fuuleen hoostoodii buu ka hadhadlay oo markhaatiyadii isagiina xagga hoose joogaan wuu isu meheriyey ko markii dambe la war sawkii bala kugu dhacdee tuulada joogay wadaad odaygiinan dhalay xageed geysa wuxuu hi anigu waxaan geeyey bayna asamaai waalard <laughs> cirka iyo dhulka dhexdooda cirka iyo dhulka dhexdooday maraysa way dhacday wax jiro wey Ehm, wilaayadan masaafadan lagu sheegayo sideetan kilomitr iyo sideed iyo afartan mayl iyo waxaas waxa weeyaan bui marka aradka la joogo dhulka la joogo laakiin haddii hawada loo baxo iyadu masaafadaa diintu may sheegin marka wixii dee inuu cabas noqdo maaha waa ciyaartaas waa ciyaar had iyo jeer masalada murankeedu wuu iska soo taagnaay oo dhalinyaro dari hore ka hadashay bay idhaahdeen intay xageenka ka soo rogeen soomaalidu bale aabbahaybaa garaaca hooyadayba iyo baa garac isku guursaday buu leeyahay macnaha meher la-aane halkaasay dacaayadda berigii hore kacaanku kaga bilaabi jireen ciddii ka hadashay idhi ansaxna dadkeenii u dhoofay khaliijka ayaa mar kamida ah bay culimada waaweyne xaramka ayay weydiiyeen oo waxay dhahen bal masale noocaasabaa sheekhow jirtee ka waran intoo inantii la kaxeeya meel fog lasoo dhigaayo markaasa dabeetana halkaa lagu soo meheriya dib buu soo noqdaa ninkiio marka ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso marka wuxuu sheekina idhahdaa mae weligiibay u baahantay waa inay weliga weydiiyaan saasoo de mee weligii waaba laga bax laga baxsaday waa laga kaxeeyey wuuba fahmiba waayeyba leanna kama jirto caalamka oo dee sidee loola baxsanaya miyaanay qof bani aadam ahayn ma neef xoolo la xadayba miyaa la xaday asuriqat ilmara gabadhii waa la xaday miya <laughs> ma fahmayo ah, markaa runtii waktiga waxaad moodaa in laga soo yar ilbaxado intii tii hore haafkeed bay keeneen tii hore kamay wada tegin laakiin nus bay ka dhigeen iminka remiigi waxa u caadaa intay kaxeeyaan meedurugsan bay soo dhigayaan toban kiilo labaatan kilo kaasay soo noqonayaan dabeedna waxay leeyiin baadidii xalayta aaweydeen annaga inagu maqanta marka intaa adduunka ana qaato oo dee odayaashana maaragtay hibadoona hibadoona marka haddee ninkii wuu qallaxayna kaas wuxuu yahayba aanu garanayn weligiiba aanu arag inuu u guuriyo iyo inuu diido oo dee la iska guursado uu kuna ceeboobo dadka agtooda labadaasuu kala dooranaya marka wuxuu le wixii doonaada inantiha ka soo baxe baxee dee idiin hibeeye bal kaa doonaysaan ka mehersada kaa doonaysaan ka mehersadana wakaaladi kuma ansaxda iyana wakaaladu qofka la wakiilanaya waanu idhaa hebel hebel baa iga wakiilo inankii guurinaya caqadkii ha sameeyo laakiin mehersada kaa doonaysaan ka mehersada iyana nidaamkeennan dee ma waafaqsana marka booshaaa in laga saaro guurka wixii xaqa waa la sheega lagama xanaaqee booshaaa in laga saaro guurka ubad baa ka dhalanaya raaxa laga doonayaa inuu sharcigii waafaqaadaa laga doonaya mustaqbal wanaagsan baa laga doonayaa wixii waa in qalbigu ku degaa afadaad maogtahay la noolaanaysiiyo ubadka ku dhalanay waa in qalbigu ku degaa haddii qofku saasoo kale wax ku miharsadayna way iska dhib yar tahay weligii intuu maqaaxida la yaro fadhiistay iyo saaxiibadii inuu dhaa igu celi balaan laba kaclaynaya eh. way iska banaa saasada taxa saasa waaya wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu alayhi wasalama qaala nabigu waxa uu yidhi laa tunkaxu lyam lama guurinayo carmasha carmel lama guurinayo oo weligeedu ma guurinayo xataa tustanara ilaa amar la weydiisto jeeray amarka iyadu bixiso ma guurin karo weligeedu walaa tunkaxu lbikr inanta shabada ana lama guurinayo xataa tustadana xataa tusta'dana jeero fasax la weydiisto qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allah rasuula allaw wa kayfa idnuhaa oo inanta idankeedu waa sidee fasaxa sidee bay u bixinaysa qaala wuxuu ihi an taskuta waa inay aamusto heblaayo aabba ma ku guuriyaa markuu idhaahdo hadday shibta iska gashay khadjisho intaasi ku filan muttafaqu calayh wacan ibni cabaasi radi allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxa uu yidhi atayibu carmashu gabadha carmasha ahi guur markay noqoto axaqu binafsiha nafteeda iyadaa kaga habboon min waliyiha mas-uulkeeda ka meheriyaha ahee mas-uulka u ah isna xaq buu ku leeyahy laakiin xaqeedaa sii mudan ee ha la weydiiyo su-aasha ha laga qaado guurka waalbikru inanta shabada ana tusta'maru iyadana amar ha la weydiista iyo fasax waa tusta'danun bay ka dhigan wa idnuha sukuutuha ogolaanshaheeduna waa inay aamusto hadday cadaysana waa fiican tahay hadday aamustana waa la mid rawaahu muslim wa fii lafdin erayo kale waxa ku yaalay laysa lilweliy weligii uma sugnaanin amrun guur ma laha oo xaq uma leh inuu amro maca sayib carmash carmashi amar kuma leh inuu dirqiyo oo uu amar ku rido kuma laha walyatiimatu agoonta inanta agoonta ahee qaangaadhka ana tusta'maru iyadana amar hala weydiiyo hala yidhaahda maku guuriyaa iyo haa ama aamus marka la isla akriyo dhowrkaa xadiid ehm, soo raaci kan kalena wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi laa tuzawij laa tuzawiju lmar'atu gabadhu ma guurin karto almar'ata gabadh kale gabadhi gabadh ma guuriso ee qofka wax guurinaya waa inuu lab yahay walaa tuzawiju lmar'atu gabadhu ma guurin karto nafsaha nafteeda iyaduna isma guurin karto tudhadigi tudhadig ma guuriso nafteedana ma guuriso ee waa in weli jiraa رواه بن ماجة واr qdنi وrجاalh ثقاaت والxadيiث صحيiح dhowrkan xadيiث waxaad arkaysa madmuunkoodu waa laba arimood ama aan idhaahne saddex arimood ta u horeysa waxa wey gabadh kastaaba inay weli ubaahanta gabadh kastaaba inay weli u baahantah horaynu usoo meel dhignay taasoo xadiidta horaa soo cadays arinta labaad waxa weeye in marka halkaa waxaa ku baxaya xadiidka damaa ka hadlaya gabadh weli ka maarmaysa inaanay jirin arrinta labaadna waxa weeye gabadhii idanha laga hayo idan fasax ama carmal ha ahaato ama inan ha ahaato ee meeshu waa in ogolaansho jira qofka la guursanayaa waa ruuxa dumarka ah hadday carmalsi iyo hadday inan tahayba dee markaa qofkii waa inuu abateed hayaa oo ogolaansho jira ilaa haddii kale reer dhismi maaye reebismayaa ma jiro hadday inantii diidan tahay ama tii carnushahay diidan tahay oo la dirqiyo maxaa ansixi dee way kasoo soo horjeestaan unkii guursadeen goordhow bay indha buurbuuran ku eegi dabeetana wuu yaabaya wuxuu odhan doonaa inantii islaami weyn aan kala noqon wayse soo taagi doonta diirun bay isu kaceen waayahay arrinta saddexaad waxa weeye aynu naftan ka fahamnay in ay kala duwan yihiin carmasha iyo inanta hal meel bay ku kala duwan yihin meeshaasoo ah labadoodaba fasaxooda ha loo baahnaado laakiin fasaxa carmashu waa waajib fasaxa inantuna waa sunni si kale haddii loo dhigo inay si cad u sheegtay tidhaahdo hebel ha la ii guuriyo ha la ii guuriyo oo hebel ha la ii guuriyo carmasha waa waajib taas inay caddaysaa waajiba ah. laakiin inantu aamuskeedu wuu inagu filan yahay oo maalan hadday iska aamusto wayna ku filan tahay marka laba qaacido ayaa khusaynayo waabiceeda uu dejiyey shaafici buu ahaa baa la idhaha fi cilmi usuul ina sukuuta fii macrad alxaajati ila albayaani bayaanu meel hadal looga baahan yahay haddii aamus yimaado waa haa aamusana joogo codkiisu waa haa wey ina sukuuta fii macrad alxaajati ila albayaani bayaanu meel haa looga baahan yahay hadduu qofku aamuso haabaa loogu qorayaa liiska waaba sida inanta ah eh. walaakina sukuuta fii macradi alxaajati ila walaakina walaakina sukuut walaa yunsabu lisaakitin qawlun baa markaa inantana ayaa carmashana loo raacinaya walaa yunsabu lisaakitin qawlun qof aamusay hadal looma nisbeeyo taasi carmu sheekh xuseynid laa yunsabu lisaakitin qawlun waa carmash qof aamusay hadal looma nisbeeyo laakiin hadduu meel haa looga baahan yahay aamuso waa haa oo taasina waxa weeyaan inanta marka halkan ay soomaalidu yidhaahdaan dumaasha iyo carmasha iyo iyadaa isguurisa soomaydaan maqal intan unbaa ku qaloocatay intan unbaa ku qaloocatay dee sheekh iyadu dee kol hadday carmal tahay dee se isguurin maysa un miyay u baahan tahay dee wax weliya dumaal bay dee ahayd oo nin horay soo martay dee waan isguursanay iyo wax weliya ubaahantay dee intan unba xagga kale udhiga xaggee jeclaanin bay u eriyeen laakiin intaa keliya waxa wey fasaxeeda daruuriya oo waa kaa xadiidku nabigu le asayibu axaqu binafsiha min waliyiha axaqu waa isbu tafdiil isbu tafdiilkuna waxa wey laba shay laba shay wadaageenoo midi dheeraad ku leeyahy labaduba awoodda way wadaagaan iyada iyo weligu laakiin iyadaa dheeraadka taasi waa ta inaa taxaamuskaa ku filan farqiga dee sharcigu waad garanaysa sharcigu waa sharci ilaahay dejiyeyoo ilaahayna addoommaha wuu kala yaqaanaa ka weyn iyo ka yar iyo ka khajilaya iyo ka warka caddayn karaya sidaa darteed baa la yidhi markaad carbal guursato ee tu horena lahayd imise habeen baad la joogaysa yaa saddex bay de ahayd saddex bay dee carmashu ahayd garan waayna waa intu alla kugu beega la qabso haddaadaynan guursatona imise ahayd dee toddoba eeg waa farqiye halkanna waa farqi farqiga udhaxeeyaa waxa weeye dee islaamtan soo yar khajilaad baxdaye cid hore soo aragtaye si iska codkarkaba u ah iyo inantan yare aabaheed iyo hooyadeed ag joogtee wax nin la idhaahdo imikuun ugu horrayse naxnaxaysa dee labadaa khajilaadooda isku mid maaha masiraadoodii iyo hadalkooda isku mid maaha marka tanna saddexdaa habeen bay kaga ba tanna ilaa wiiggaasay u baahanta tani haadii way odhan karaysaa tanna hadalkaadana ku odhan karaba marka farqigaasaa jira laakiin labaduba weli way u baahan yihin xadiidka kale waxa uu leeyahay laa tusawiju lmaratu lmar'ata walaa tusawiju lmar'atu nafsaha gabadi gabadh ma guurin karto nafteedana ma guurin karto marka nin unbaa guuriye gawdhaxa ma guuriso guurku markuu iyada taagan yahayna ma odhan karto hebelow adaanku wakiisho mas-uul xilkaygii baan ku saaraye iguuri wakaaladiiba wilaayadii baan ku saaray iguuri ma odhan karto waa iyadoo nafteedii guurisun bay ka dhiganta waayo wakiilku wuxuu wakiil ka yahay dee muwakilka marka xaq xaqa guurinta waxaa le maxay weliga iyo qaadiga xaqa meherka iyo xuquuqdana waxaa le oorida gabadha iskale marka xaqan sidiisaba guurinta iyadu ma laha haddaanay lahaynna cidna uma wakiilan karto ay weliga siinaysaa shaqadiisii unbay u fasaxday laakiin shaqada guurinta isaga ale markay guurinta taagan tahay weligaa lagala hadlaya laakiin marka ay taagan tahay meherka iyo fasaxa iyo xuquuqda kale waxaa lagala hadlayaa gabadha waa laba arrimood oo kala madax banaan oo in isku laysku jiro aanay ahayn waaye saasaanay cidna ugu wakiilan karaynin hadda weligii maaha weligu isaga xaq ule baan kuuriyo qaadigu laakiin inay iyadu tidha iga wakiilo ay guurinin wadaadka halkan iska joogow taasi waxay ka dhigantay iyadiiyo isguurisay oo kale liana alwakiila farcun can lmuwakil wakiilku wuxuu farac ka yahay muwakilka ayuu farac ka yahay wakiilku wuxuu wax ku guuriyey awoodda ka wakiishay marka hadday mid wakiilato waxay ka dhigantahay iyadoo iyadu isguurisay taasaanay ku baraarugsanayn dad kale gabadh baa wax wakiilatay waaya sidaas sidaa markaa eh. marka ereyada waad arkaysaayo dee tustamar iyo tustadan amarkaa sii horeeya amarka ayaa sii horeeya haddii inantii la guuriyo iyada oo aan fasaxba laga qaadanin ama carmashiiba la guuriyo kaa carmashu ma ansacayo inantana fasaxeedu ku xidhan yahay xagga dambaynu ku arki doonaa fasaxeeda ayuu ku xidhan yahay haddii kale ikhtiyaar bay leeda way fasakan kartaa mustafaadaadka markaa xadiidku waa inahaa aynu dusha ka sheegnay marka la leeyahay waa carmalna garoob bay yidhahdaan dadka qaarkoode waxay carmal ku noqotay galma nin u sameeyo xalaala laakiin haddii bikaaradu si kale ay kaga jabto iyadu waa iska inanun waxaynu halkaa ka fahmaynaa inantii inaan la dirqiyi karayn xadiidka soo socdaynu sharaxaa ku qaadane oo aan la odhan karaynin qasab bay kugu tahay guurso taasi maya qofkii bani aadamkaa waxaan isaga hawshan baashirayo oo dhinaca qabanaye waa inuu raalli yahay weeye qadiyadda la xidhiidha inantu in ay fasaxday markhaati ma loo samaynayaa mise looma samaynayo way iska fiican fiicantah in markhaati loo sameeyo oo marka masalan la guurinayo weligii waa inuu idhaahdo heblaayo way fasaxday inaan ninkan ninkanu guuriyo ogosha haddii laakiin uu idhaahdo inantana waan soo weydiiyo in ninkan loo guuriyo way ogoshahay inagu filan taa laftigeeda hal mar ayaan waxba la tixgelinaynin marka ay maala idankeeda markaasina waxa weeye idaa kaanat sagiira markay yar tahay masalan inantii la guurinayaba haddaanay qaangaad ahayn waxba looma baahna ciidankeeda ee waa la guurin doonaa wadaliilhum zawaaju caaisha min anabiyi wahiya ibnatu sittin wakhtalafuu fi lbikri lbaaliga waayo caashada nebigu iyadoo lix jira ayuu mehersaday abubakar u meheriyey waa kii sagaal jirkana kula aqalgalay marka qof aan qaangaad ahayn waa la guursan karaa guurka galmo uun loogama jeedo ee waxyaabo kale ayaa looga jeedi karaa qofku wuxuu uga jeedi karaa si soomaalidu berigii hore samayn jireen qofkan buu ku laxe jeclaabaya qoyskeeda wanaagsan iyo maaragtay dee dunta fiican dabeedna waxa uu doonayaa kol hadduu guursanayo inuu sii korsado laantu inay si wanaagsan ugu baxdo onay ka qalloocaninoo waxuu sii baro aadaabta uu sii baro ay sii jeclaato ay ku xidhan taho halkii aabbahoo kale uu usii galo dabeetana iyadoo tubta ku dhacdayba ay sidaa ku qaangaadho o sidaa uu maarata kula xidhiidho ee galmo un had jeer loogama qastee waxyaaba badan oo kale ayaa jiri karaa marka sidaas sidaa dabeedna tu yar loo guurin karaa taasi dee iyadu haa kama ansaxayso illa waa ilmo yare inanka yarna waa loo guurin karaa ogow mid yar ee isagana loo guurin karaa oo weli aan qaangaarinba oo weli aan gaadhin heerkii uu maaragtay xaas galmo ugu samayn lahaa leannahu isagana lilmaslaxa oo guurku mar wuxuu noqdaa lilmaslaxa walilxaaja labadaba uu noolaa maslaxad iyo xaaja xaajada waxa wey qofku inuu galmo u baahdo mararka qaarkoodna wuxuu noqon karaa maslaxa oo ilmihii yaraa adduun buu iska leeyahay xooluu leeyahay wuxuu u baahan yahayba maalan gabadh wixiisan u ilaaliso oo u shaqayso oo hawshiisa kaafido oo wadawadato oo korsata dee si isaguba mid u korsanaya kii weynaa marka taasoo kale maslaxa ku jirta marka weligii hadduu arko inanta yar inay maslaxadeeda ku jirto in loo guuriyo iyadoo yar nin wuu guurin inankiisa yar inuu nin gabadh u guuriyo gaarahoo weyn haddii maslaxadu u jirto wuu u guurin marka dee caruurtu axkaam gaaray leedahay caruurta wax guursanaysaa axkaam gaaray leedahay waa baabaan soomaalida aada ugu baxsanayn kuwii waaweynaabaaba dee ku dirqiyade sidoo kale qofkii xataa waalaa laftiis ee dhinaa isagana baabkaasunbuu gelaya ma lilxaajati mise waa lilmaslaxa kawaalan laftiisa iyo gabadha waalan iyo mararka qaarkood baa marna maslaxo loogu guurin karaa marna xaajo iyo baahi haysa daraaddeed loogu guurin karaa waay inahaasi baa markaa aad ka arkaysaa weligii weligii iyo idankii gabadha sidaasibaa maaragtay nasku uu shardi uga dhigay mid walba si wax waliba si wanaagsan oo ogolaanshala ay ugu dhacaan wallahu aclam